caqli ah oo juhdi ah ma ku bixi karo qof walbaaba shayga wuxuu ku bixiyaa inta uu ka fahamsan yahay ayuu juhdi ku bixiyaa waxaan rabnaa marka inaan dhowr bal kelimo aan fahanno kow ugu horayn waxa aan baranayno qiimahooda inaan wax ka fahanno waxaan baranaynaa waxay tahay luqa carabiya qayb ka mid ah qaybta ugu muhiimsanna ah marka la yidhaahdo cilmuulcarabiya ilaa laba-iyo toban fanni uu u qaybsamaa laba-iyo tobanka fanni fanniga ugu muhiimsan weeye fanniga aan baranayno insha allah oo ah fanniga naxwada fanniga sarfigana biidni illaahi tacaala aan ku dari doonno luqada carabiga marka muhiimaddeeda waxaa noogu filan oon ka fahmi karnaa waa luqada ilaahi weynaa subxaana wa tacaala uu u doortay inuu ku soo dejiyo kitaabkiisa qur'aanka ah ee dhulka korkiisa jinni iyo insi waxa ku sugan ilaahay ku addoonsada inay ka diin dhigtaan waa luqada qur'aanka uu ku soo degay luqada carabiga waana luqadii nabigii nabiyaalka lagu qatimay nabigeena moxameda sala allahu calayh wasalam uu ku hadlaayey ee ku bayaaninaya diinka islaamka sidaas daraaddeeda qofka aan luqada carabiga waxba ka fahmaynin ma dhacaydo inuu wax ka fahmo kitaabkii alleh iyo sunnadii nabiga sala allahu calayh wasalam muhiimaddeeda taas aa noogu filan oon ku fahmi karna qur-aanku waa ku celceliyaa in luqa carabiya ilaahay ku soo dejiyey kitaabkan qur'aanan carabiyan hayra dii ciwaj lacallahum yattaquun bilisaanin carabiyin mubiin kitaab fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiya liqowmi yaclamuun inaa anzalnaahu qur'aanan carabiya lacallakum tacqiluun ilaah subxana wa tacala wuxu leey kitaabka waxaan ku soo dejinay qur'aan carabi ah ujeeddada aan ugu soo dejinayna waa inaad garataan macnaha firi waxaan qur-aanka ugu doorannu ilaahay luqada carabiga inaad garataan macnaheedu waa maxay ee markaas inta badan muslimiinta haddee asalkoodii waxa ahaa uu ku soo degay qur-aanku maka iyo madiina dadkii joogay luqa carabiya way yaqiineen way fahmayeen marka macnaha si dhabahay u fahmayeen marka waxaa la leeyahay qur-aanka waxaa carabi loogu doortay maadaamaad qur-aan carabiga fahmaydaan inaad qur-aanka garataan qur-aanka marka waxaa garan kara qofka carabiga fahmaya qofkii qur-aanka garan karana diinka islaamka garan kara diinka islaamka garan kara sidaas daraaddeeda imaamu shaafici oo raximahullah sida xaafidu dahabi siyaru aclaami nubala uu ku sheego wuxuu yidhi maa jahila annaasu wala اkhtalafuu ilaa litarkihim alluqata alcarabiya aw alisaana alcarabiya wa maylihim ilaa lisaani arsadadis wuxuu yidhi imaamu shaafici maa jahila annaas dadku wax kale jaahil uma noqon wala اkhtalafuu wax kalena iskuma khilaafin ilaa lijahlihim ah, wamaa jahila annaas wala اkhtalafuu ilaa litarkihim allisaan alcarabiy wax kaleeto oo dadku ay jaahil u noqdeen ama khilaafka keena ma jiro ilaa waxay arintu tahay jahliga ay ka jaahil noqdeen lisaanka carabiga ah iyo wa maylihim ilaa lisaani ar arsadadis iyo inay u leexdeen luqadii ninkii la dhihi jiray arsadadis arsadadadis na waa la yidhi ah, dhowr s d dalisna waa layidhi dhowr nuuca loo dabdiyo waa nin hore oo gaal ahaa oo qoladii falaasifada ka mid ahayoo mandiqa ninkii macallinkii koowaadee dadka baray ahaayaa l dabiib ma iyo luqo ajnabiya in la aaday oo dadkii ay u leexdeen taasaa keentay inay diinka islaamka ka jaahil noqdaan u leeyahy keentay inay jaahil ka noqdaan diinka islaamka Ah. markay ka tageen luqatlqur'aan luqatlislaam oo ah shicaarka dadka muslimiinta waa luqada carabiga markay ka tageen oo ay u leexdeen lisaankii arsadadis markaasay jaahiliin noqdeen diinkoodiina isku khilaafeen leey xasanulbasri dadka mubtadicada sida qaalibkaa in badan oo ka mid a ah, a'immadooda iyo dadka fekerkaas xambaarsanaa waxay ahaayeen dad cajami ah oon carab ahayn in badan wuxuu dhihi jiray marka ahlakathum alcujma waxaa halaagtay oo ay diinka sida qaldan ugu fahmeen waa cajaminimada ah, cajaminimada ahlakathum alcujma ah, waxaa halaagtay ajaminimada taasa halaagtay taas marka waxay ku tusaydaa dadku hadday ka jaahil noqdaan luqada carabiga ah qur-aanka fahmi maayaan nabi maxamedna fahmi maayaan sala allahu calay wasalam hadaysan qur fahmin asay nabigoodii fahmin waxa weeyaan waa inay baadiyoobaan wax kaloo hayaan male marka inay baadiyoobaan w inay baadiyoobaan sidaas daraaddeeda acdaada islaamka gaalada iyo atbaacdooda waxa ay ku dadaalaan waxa ugu weyn in ummadda luqada carabiga laga fogeeyo oo ummaddu luqadaha ajnabiga ah ee luqada ingiriiska ugu horaydo ay ku mashquulaan sidaasay dhaqaalahooda ku bixiyaan siyaasadooda ku bixiyaan xooggooda iyo ku bixiyaan xooggooda iyo xoolahooda maxaa waxay og dadku hadday diinta ka fogaadaan waxaan rabaa dadku hadday luqada carabiga ka fogaadaan diin waa kala haray maxaa yeele diintooda waa luqa carabiya waa luqa carabiya way og yihiin min madrase soomaaliya ku taalla mas-uul ka ah a wuxuu yidhi hay-adahan kirishtaanka ee waxa weyn dacwada shaydaan wata ee tansiiriga ah ee kirishtaannimada ummadda ku beera hay-ad ka mid ah noo timid markaasay tilu yidhi mawaadda iskoolka aad ku dhigaydaan luqa carabiya ku bixiy waxaan rabaa luqa ingiriisiya ku bixiy annaguna macallin walba dhaqaalaan siinayna mushaarkaan waxayna ka bixinayna boqol doollarna macallinkiiba ugu darayna mushaarkaad siidaan mushaarkaan wax ka baxayn idinkana waxaan idinka rabnaa mawaadda aad bixinaydaan luqa ingiriisiya ku bixiyo oo iskoolka waxaad ka dhigtaan iskool luqa ingiriisiya ku baxa ka dhiga marka waxaan idhi yidhi mawaaddan iyo muqararkan annagu diyaarsanay miyaan dhigaynaa mise idinkaa noo keenaya wax la dhigayo maya maynin faragashaynay ha maw muqararkaad idinku diyaarsateen dhiga laakiin luqa carabiya ha ku dhiginina ee waxaad ku dhigtaan luqa ingiriisiya dhaqaalaha intaasaan ku ogola marka waa weydiinay kadib waxaan nidhi yidhi noo sheega danta ku jirta juhdii ku bixinayo nin ka mida ah marka dadku isku mid maahana sii daayay kelimaddii makriga ahee wuxuu yidhi ardagu luqadu wax ku barto idaacadda ku hadlayduu dhagaystaa ardagu luqada uu wax ku bartay ee uu dugsiga sare uga baxay ama dugsiga dhexe ama jaamacadda joornaalka ku qoranu akriya buugga ku qoranu akhriya marka waxa weeyaan weligeed hal xaraf oo gaalnimo haddaadnaan u dhigin luqada kaliya haddaad noo bartaan berri cardagaas annaga iska leh ah. maxaa yeele berri cardagaas wuxuu akrinayaa wixii ingiriiska u qoran wuxuu akrinayaa ida wixii ha ahda buug ha ahda jornaal wuxuu dhegaysanaya wax ingiriisku hadlaya wuxuu ummadda hadday meel iskugu timaado la sheekaysanaya kan ingiriiska ku hadlaya waxa ingiriiska u qoran aayad iyo xadiis maaha fiqi islaamiya maaha waxa ingiriiska u qoran ma aha sooma jeedid idaacadda ingiriis ku hadlaydana tafsiir soo dayme maahan tafsiir waxaa socda sooma jeedid marka mustaqbalka fog ardagan annagaa loo leeyay annaga xaggeenna u dhacaya ah. xaggeenna u liici doonaa mustaqbalka fog sooma jeedid wa ficlan waana dhacday ah. wa ficlan waana dhacday kayrkeenna ah. waa arkay annaguna waa aragna xaggooda u dhacaya waa xaqiiqo haddaan ilaahay badbaadin wey sooma jeedid qaar ilaahay badbaadiyo way jira laakiin qaar badan inay xaggooda udhacayaan xaqiiqaa idaa hadlayo wuxuu yidhi waa nin caraba laakiin luqadii ka dhintay laxjadu ku soo hartay qawaacid warkiis badaa markaasu wuxuu yidhi qur'aanka waxaan aaminsanay inaan ilaahay ku hadlo ah, kalaam allena uusan ahayn ah, markaasaa la halkaad ka keentay wuxuu yidhi ilaahay ma shakiyo qur-aankuna shakiyuu sheegayah qur-aanku shaki ilaahay inuu shakiyo yuu sheegay maxaa yeele qur-aanka waxaa ku jirtay wa arsalnaahu ilaa miati alfin o yaziiduuna owdun washakiya faa'idaydaawi ah, ah, nabiyullaahi yuunus ibnu mata waxaan u dirnay boqol kun amase boqol kun ma ahayna waaba ka badna waa kan wi shakiga ah, ma ilaahaa shakiyu yidhi marka waxaan u fahmayno qur-aankaanu ahayn diin alle iyo waxa la soo dejinin ufis muxuu fahmi la'yahay o bimacnaa bal ah inay jirto sida ibnu jariir dabari ku qoran ee cabdullahi ibni cabbaas uu yidhi bal yziiduna waa ka badnaayeen ilahay leey maa shak wuxuu fahmi laayahay inay jirto o bimacnaa wow ah haddii allaynu intaan ku bara doonna soo ma jeedid ilaa miati alfin boqol kun aan u dirnay wayaziiduuna iyo wax ka badan soo ma jeedid ila ummaddu waa badane intaasu fahmi garasho la-aantii uu gara waayey luqa carabiya maxay ku keentay inuu ilaahay kitaabkiisa ku kufriyo oo uu ka shakiyo inuu ilaahay soo dejiyey isbuuci hore habeenkii khamiista ayaan umalayna halkaan nin shiikaha kursigan laftirkiisa habeenkii oo soomaali khamiista ahaa nin shiikaha ah ka sheegay anaa la kulma yidhi mid carab oo yemaniya oo gaaloobay oo murtada muxuu la gaaloobay luqa carabiya inuu ka fogaaday intaasuu la gaaloobay wuxuu idu yidhi kaalay adiga anuu ila hadlayo yidhi kaalay ma islaamnimaad aaminsantuu yidhi markaasaan idhi haa markaasuu anu waa ka baxay ma aaminsaniye nabi ciise xaad ka aaminsantihin haddaad muslim tihiin markaasaan idhi inuu nool yahan ka aaminsan oo kor ilaahay u qaaday samada labaad uu joogo markaasuu yidhi hadda qur-aankaa sheegaya ka waran inuu dhintay anigu qur-aankaan waxaan ku nacay waa waaas ciisa dhintuu dhigahu ka waran markaasaan halkuu ku dhigaya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubcau xaya yowma amuutu maalinkaan dhima doono waa ficil mudaaric uu wuxuu u fahmay inay tahay maadi markaasuu yidhi maalinka aan dhintay uu leeyahay mana uusan dhimanaad leedahay kaliya wuxuu galalayahay maata maata iyo amuuta uu kala galalayahay maata iyo amuuta ma kala yaqaan intaas kaliya saasuu gaal ku noqday waa intaas ujeeddada ay gaala ka rabta carabi sababta loola dagaalamayo ah. ardadii iigu horreyday een ajruumi u akriyo ah. ajruumiga qaabka haddaan u akrinayo qaab ka duwan aan u akrin jiray waagaas xoogaa qawaacid badan aan ku akri jiray waa dhowr iyo labaatan sano ka hor qawaacid badan oo marka hore adag laakiin hadhow faa'iido badan markaasaa ah, waxay yimaadeen niman imtixaan qaadaa soodaniyiin markaase waxay yidhahdeen imtixaanaan qaadayna ardaygii ku guulaysta ardaygii ku guulaysta jaamacad lacag la-aanaan siinayna ardadii ugu horreyda u akri nin ka mid ahaa galay uguna fahmo badnaa kuwa ugu fahmo badan ahaa oo nin inta gobol ku dhasho dadka miyiga iyo gobollada ku dhasho dadka waa ka maskax badan yihin maskaxdood aad u caafimaad qabtaa uu ahaa nin tuulainta ku dhashay qur-aankana soo bartay oo aabihiis macalin ahaa maskax caafimaad qabto aad u caafimaad qabta watu ah jurmiga aad u fahmay imtixaankii galay markaasuu maalinkii dambe isagoo orday iibi markaasuu yidhi shiikh bishaaro qawaacidkii aad nagu sidayuu yidhi kaafta xafujarkaa wa xuruufi اlkhafdi maalinkaan maraynay a ah, imtixaanka maanta laga dhigay yidhi ah, arkaanu tashbiih meelaana lakugu soo qabiyo kam arkaanu tashbiih afartii aad meesha noogu sheegtaan sheegay yuri jaamcaddee la siiyey jaamacadaan ku helay intii waa tegey suudaanu galay jaamacaddii waa dhammeeyey baajkii mastarna waa diyaariyey kolleyba doctorana waa bilaabay meel ku dambey kadib maqaan marka markii uu jaamacaddii bilaabay nin hadda qoyan markuu tegaayu ah laakiin ibtidaa'ihu ajruumi maraay warqadu hadda ii soo diraa uu leeyahay shiik meel nuur nuuraan lahaynn rag iyo dumar ajnabi kala oo isi salaamaya u teg khayr waxaa iigu dambeyday meeshii aan ka tego soomaaliya sheikh waxaan u tegey meel muusiqa iyo heesta looga raaxaysanayo waa la gubgubanaya qofku markuu khayr ku jiro xumaanta waa dhibsada laakiin markuu dhinto xumaanta ma dhibsan karo waa ku raacaysa maanta si usii dhimanayo usii dhimanayo usii markuu show talfay uu canjaladiii soo diru leeyahay sheikh anugu talanku siila taladaas waxay ku leedahay ingiriis baraan ku dhihlaayo ha ingiriis baro aan ku dhilahay yidhi qofku ingiriis bartaana waxaa la yidhi cirku wada ka samaysta anuu intaasaan kudhi dib dambe meel uga baxay waa waay ninka kollayba kuma biirin kollayba kuma biirin qaybta diinta akrida oo haddee waa saaxada dacwada waa ujeedna iyo tacliimta meel kale adduunyadiisa inuu wax ka helay iyo meel kale u ka baxay ma naqaan taasna annagaa usoo joogno goorjooga w soo ma jeedin carabiya la dagaalan talyaanigu wuxuu gaarsiiyey iyo ingiriiskii inay soomaalidii talyaanigu tababaray iyo ingiriisku ay ku mahmaahaan oo ay yidhaahdaan ingiriiska waa lagu shaqaystaa talyaaniga waa lagu caytamaa carabigana waa lagu tuugsadaa u iirsada u iirsada waa luqatuqan heerkaasi gaarsiiye maanta waxaad fiiridaan saaxada magaalada iska daa magaalooyin kale bareefadyada ingiriiska lagu barto dalinyarada hor dhoobanee faylka ku jirta intay laagtahay fiiriya laakiin muddo ka hor toban sano ka hor magaaladan bareefadiyada carabigaa boqolaala dhiga jirtay iska daa masaajidda iyo xalaqaadkeeda maanta waxaa dhacdaa magaalada inaan shan bareefad laga helin oo carabi lagu barto soo ma jeedo aye marka waxay waddadii ingiriis iyo talyaani ka shaqeeyeenay u socotay ah, nin siyaasiyana wuxuu ku hadlay inta iskugu yeedhay macallimiin uu yidhi dhegaysta caruurta luqada soomaaliga bara luqooyinka ajnabigana ka ilaaliya ingiriiska waa la rabay carabiga wuxuu ka diga naftuna waxay rabto ma qarsa karto markaasuu yidhi allan ku dhaarta daan awood u leeyahay oo ay ii suurtogelaydo go-aanaan soo saari lahayn wareegtan dawladda xaggeeda ka soo saari lahaa oo aan leeyahay waa in salaada lagu xirtaa weynow adaa weyn ku la dagaalamaya carabiga allahu akbar ula dagalam xataa allah magaca uu ka leexanay oo u diidan allah la yidhahdo u fiirso Ah, weynow adaa weyn ha lagu tukadaan dhilahay ee dadku inay shacabku aqbalaynaan ogahayo u fiirsada marka xarbadaas lagu hayo luqa carabiya waxa weeyaan yaa weeye dadka la raba inay ka hor ayna badbaadiyaan diinka islaamka waa dhallinyaradan muslimka waa odayaasha muslimka waa hooyooyinka muslimka waa shacabka muslimka ah, inay bartaan luqadii ilaahay kalaamkiisa ku dejiyey inay bartaan luqadii nebigooda moxamed salى اlahu alيه wasalam si ay diinkooda u bartaan oo looga tarjamay luqada anagu aan marka halkaan uga hadli doonno waa naga sheegnay waa naxwada sida marka hadda bilowga fanigan hadda aan bilaabayno insha allahu haddii alla idmo naxw waxay tahay macnaheedu kelimatu naxwa waa maxay macnaheedu macaani badan ay lafdiga naxwa luqada carabiga ku leedahay laakiin laba macnaan ka soo qaadayna naxw haddii la yidhaahdo luqa carabiya xagga luqada waa aljihatu waxaad leedahay dahabtu naxwa fulaanin hebel xaggiisaan aaday wey waa bimacna aljiha waa xagga macnaha labaadna waa bimacnaa shib shibhun waxaad leedahay muxammadun naxwu caliyin muxammadun naxwu caliyin caliyuu shabahaa wey caliyuu shabahaa wey labadaas macnaan ka soo qaadayna macaanideedu maahan labe laba iyo saddex iyo afar midna maahane labadaasaan ka soo qaadayna waa xagga luqada xagga isdilaaxa waana midka annagu maanta ujeeddadeennu tahaye maxaa la yidhaahdaa naxwu xagga isdilaaxa waxaa la yidhaahdaa alcilmu bilqawaacidi allatii yucrafu bihaa axkaamu awaakir اlkalimaati اlcarabiyati fii xaali tarkiibihaa min icraabi wa binaaءi wamaa yaطbacu waxaa la yidhaahdaa isdilaax ahaan naxwo waxaa la yidhaahdaa alcilmu biاlqawaacid waa in qawaacid oqoon loo yeesho qawaacid waa in oqoon loo yeesho alcilmu biاlqawaacid allatii yucrafu bihaa axkaamu awaaqir kelimaat qawaacidkaasoo lagu garanayo lagu baranayo axkaamta kelimooyinka caaqirkooda kelimadan ma la kordhigaa kelimadan ma la hoos dhigaa kelimadan ma la godaa qawaacidkii lagu bara lahaa qawaacidkaasaa la yidhaahdaa barashadooda naxwo la yidhahda alcilmu biاlqawaacidi allatii yucrafu bihaa axkaamu awaaqir اlkelimaat fii xaali tarkiibihaa min craabin wa binaa'in wamaa yatbacu dalik waxaa la yidhahdaa naxwa alcilmu waa in oqoon loo yeesho oqoon in loo yeesho bilqawaacid qawaacid waa in la barto maxay qawaaciddaasu faa'iideynaya allatii yucrafu bihaa axkaamu awaaqib اlkelimaat waa qawaacidka lagu garanayo axkaamta kelimooyinka aakirkooda kelimadan waa kor dhiganta kelimadan waa hoos dhiganta kelimadan waa godanta kelimadan waa reebanta axkaamta lagu baranayo axkaamtaas in la barto fii xaali tarkiibiha kelimooyinka xaaladda ay murakabka yihiin xaaladdaasoo ah min icraabin aw binaain wamaa yatbacu dalika iyo wixii raaca sidaasaa la idhaha naxwo xagga istilaaxa alcilmu biاlqawaacid allatii yucrafu bihaa axkaamu awaaqir اlkalimaati اlcarabiyati fii xaali tarkiibihaa min icraabin wa binaa'in wamaa yatbacu dalik maxaan ka faa'iideynaa amarada maxay cilmiga naxwada maa hiya amaratuhu maa hiya amaratuhu maxay tahay mirihiisa iyo faa'iidadiisu maxay tahay mirihiisa iyo faa'iidadiisa maxay tahay waxay tahay amaradiisu صiyaanaة الlisaani can اlkhaطأi fi اlkalaami اlcarabiy wa fahmu اlqur'aani اlkariimi wa sunati nabawiyati fahman صaxiixan faa'iidadiisu maxay tahay naxwo aan ka faa'iidayno maa hiya amaratu amaradiisu maxay tahay midhaha aan ka gurayn haddaan barana maxay tahay waxay tahay faa'iidada aan ka helaynaa siyaanatu lisaan carabka in laga ilaaliyo siyaanatu lisaan can ilkhada inuu ku gafo ah, siyaanatu lisaan can ilkhadai fi luqati alcarabiya aw fi lisaan alcarabiy ah, aw fi lkalaami alcarabiy kalaamiga carabka ah inuu carabku markuu ku dhawaaqayo ku gafo oo kelimad kor dhigneed hoos dhigo ama kelimad godneed reebo taasaan ka ilaalinayna ama wix lamida صiyaanaة اللسان عan الkhaطأ في الكلاam العarabiي kalaamka carabiga faa'iidadiisu waxay kaloo tahay فahmu الqur'aaن الكريim qur'aanka kariimka inaan fahno وsuنaةi نabawiya sunada nabiga inaan fahmano salى الlahu عalيه wasaلم فahma صaحيiحa فahm sax oon qalad ahayn sidaas wey faaidadu صiyaanaة الlisaani can الkhaطأ في الكalaam العarabiي وفهم القرآن الكريم وسنة النبوية فهما صحيiحا فهم صحيiح inaan fahno taasuna waa faa'iidada iyo samarada aan ka guranayno haddii aan fahno waa faa'iidada iyo midhaha aan ka guranayno haddaan fahno من waadichu yaa dejiyey yaa dejiyey luqada carabiga oo ugu horreeyey markii ugu horreyday carabta uma baahnayn naxwo sarfina uma baahnayn balaaqana uma baahnayn maxaa yeelay dabeecaday u ahayd ah, walastu naxwiyan yaluuku lisaanahu walaakinii saliiqiyun aquulu fa ucribu uu Ah, walastu naxwiya ma yidhi anuu mid carabiga naxwo ku bartay qaama zaydun kuma soo baranay walaakinii saliiqiy waaba u dhashay aquulu fa ucribu waa ku dhawaaqa saasay u icraabanta kelmadu laakiin in carabka ruugaayo markuu kelmad carabiga ku dhawaaqayo isle bal qalad ka ilaali ah, isku aad aadi maaha hooyada miiga joogta iska daa qofkaas markay soomaaliga ku hadlayso ma icraabka qaldan isle ma ka fakeri maya si dabiiciga hadle waana si saxa igu hadle waa khaldime hayl waa u dhalatay carabta saas u ahay naxwa kama qaldanay saxaabadu naxwo ma bara jiro sarfi ma bara jirin balaaqa ma bara jirin usuul fiqina ma bara jirin waana yaqiineen iyaga dadka ugu oqoon badan saliiqi iyo dabeecadayba u eh waa ku dabeecaysnaayeen waa ku dabeecaysnaayeen laakiin sidaasu waxay ahayd waa intaan carab iyo cajami isdhex gelin moogtahay waxaa carab iyo cajami isdhex geli waa islaamnimada dadku markay islaamnima timid labada qofoo muslimkaa ah wax kala celi kara oo kala riixaya oo kala fogey kara lama arko waa walaalo luqaday rabaan ha ku kala hadleen waa isdhex galeen marka islaamka kor la isma dhexgeli karin ah, intay gaalnima jirtay qolo qolo dhexgeli kartaa ma jiro ah, waa in laisriixaya qowmiyad iyo qabyaaladaa lagu kala noolaa laakiin islaamnimadu markay timid wax alla waxay isuguyihin waa isdhex galeen markii marka futuuxaadka dhacee magaalooyin waaweyn iyo ummado dhan ay islaameen oon carab ahayn oo carabtii cajami isdhex galeena waxaa la arkay luqadii carabiga oo la qaldayo oo si qaldan loogu dhawaaqayo markaasa si loo xifdiyo oo loo ilaaliyo luqada carabiga maadaama ay tahay luqatu lqur'aan luqatu nebiyi sala allahu calayh wasalam markaasaa naxwada la qoray sarfi la qoray balaaqo la qoray usulu fiqi la qoray markaasaa la diyaari markaasaa la diyaari marka waxaa ugu horreeyey sidaa kollayba culummada ay soo raraan caliy bnu abi aalib ayaa amray abalswad addu'ali oo taabici ah isagaa amray oo yidhi deji luqada carabiga dadkiiy qalad inay ku dhawaaqaan laga cabso carabiga ay ka lumin marka abalswad addu'ali ayuu amray oo dejiyey oo waadicia oo waadici ah dejiyey ninkii dejiyey waa ninkaas xukunka in la barto luqada carabiga ah muxuu yahay waa fardulkifaa'i وqad yakunu farda cayni asalka in luqa carabiya la bartaa waa fardulkifaa'i see fardulkifaa'i ku noqday wuxuu ku noqday qaacidadu waxay tahay maa laa yatimu اlwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wax kasta oon waajibka la guda karin ilaa asaga lasoo maro shaygaasuna waa waajib tusaale hadda haddii salaada maqrib la gaaro biyana aadan haysan weysaduna kaa jaban tahay lacagna aad haysato biyo beecana halkaas ay yaaliin biyo beecana halkaas ay yaaliin beecuna qiimihii caadiga ahi lagu gadi jiru joogaahe sicir barar kuma jiro inaad gadataa biyahaas maxay noqon waajibay noqon ah, ma aayad iyo xadiis dhigayaa jira biyaha salaada maqrib beeca ha la gato maya ma jiraan maxaa waajibiyey maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib waxaan waajibka la guda karin haddaan la samayn isna waa waajib sababto ah waxaana la amray tukada tukashadiina way ku xihanta biyaha beecaanay ku ihanta beecayba ku ihanta beecaasay ku xihantay tukashadii waa biyaha aad gardaa waajibay kugu noqeen qur'aanka iyo sunnada in sax loo fahmaa waa waajib haddaan luqa carabiya la aragna lama fahmi karo ma la fahmi karo si loo ilaaliyo qur-aanka iyo sunada macnahooda صaxiixa ah waa in la helaa dad yaqaana oo dad kastoo muslimiinho beled degenba waa in laga helaa dad yaqaana naxwada saas darteeday fardulkifaaya u qofka doonaya inuu kitaabkii iyo sunadii asagu ka tarjamana fardulcayn inay ku noqoto alarka maxaa yeelay ma dhici karto inuu tafsiirka si saxa ah, waa dhici karta hadduu iska dhegaysto xoogaa macaaniya inuu ka fahmo qaybna ay ka qarsoonaato laakiin anigaa dadka u darsaynaya dadkaan barayaa tafsiirka naxwana ma aqaano waa mustaxiil inaad si saxa u bartaan ah. waa mustaxiil ma dhici kartaba ah. inaad qur-aanka si saxa oodan qaldin macnihiisa u sheegto oo meelna aan ka qaldin afar boqolka adoo naxwada aan oqoonin wax dhici karama wax dhici karama hmm waxay la mid tahay waxa weye ninaanan weliga arko inta taaganoo orduu ku hadlayaan ka tarjama xarf bixarfin mana qaldayo ma runba maya ah, been wey run waxa weeyaan waa in aad qofka luqadu ku hadlay taqaano markaad tarjamayso xukunkuna marka waa nuucaas intaas hordhac iyo muqadimo aan uga gudbaynaa kitaabka aan bilaabayno shiiqa iska leh waxaa la yidhaahdaa kunyadiisa abu cabdilaah magaciisana waa mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji raximah اllah wuxuu dhashay lix boqol toddobaatan iyo labadii lix boqol toddobaatan iyo labadii hijriyada ayuu dhashay lix boqol toddobaatan iyo labadii hijriyada ayuu dhashay wuxuu dhintay toddoba boqol labaatan iyo saddexdii wuxuu dhintay toddoba boqol labaatan iyo saddexdii kitaabkan aan hadda hayno waxaan ahaynuu qoray ma aanan arag anugu culummada wax sheegayana ma aanan arag laakiin kollayba ilaahay baa og waxaa muuqata kitaabkan ikhlaas inuu ku soo fulay sida ilaahay u barakeeyey ee mashriq iyo maqrib muslimiinta ugu dhex faafay kitaabkaasu meel kasta culmo badanaa kutub qoreen markaasaysan ayagiyo nool soo dhaafinoo la waayo qaarna ah, wixii ay qoreena ilaahay mashriq iyo maqrib kala gaarsiiye marka inta sida culummadu ay yidhaahdaanna barakadaas waxay ka timaadaa ikhlaaska qofka ilaahay dartiis inay ka tahay ilaahay dartiis inay ka tahay sidaas ayay ku timaadaa kitaabka insha allahu haddii alla yidhaahdo waxaan rabnaa markaan ugu yaraano saddex mar inaan afar ka dhignaana waa dhici karta aan kan ku celi doonaa insha allah saddex mar insha allah ama afar hadba sidii marka ardada fahamkeedu noqdo inta fiirino waana markay ugu yaraataa saddexda ah marka markaan shaqadayadu maxay tahay mar walba in shaqadaada aad taqaan shaqadayada markaan waxay tahay matnigaas inaan xifdino alfaada meeshaan ku qoranna xoogaa macnahooda sadxiga maxaa yarofnu macno yarofnu aan ka fahmo laakiin matnigan sida aan faatixada korka uga naqaan inaan korka uga baranaan rabnaa markaan koobaad insha allah waa la iska dhegaysanaa qof walba laga raba ah. qofkii inta isa soco xagga taga oo yidhaahdo anugu mustamicaan ahay arday maahi wax ma xifdi karo meel gaaraan fadhiisanyi qofkii laakiin arday ah oo wax baranaa matnigan inuu soo xifdiyaa laga raba iyo macnihii aan sheego oo yar qawaacid lag la akrima wax kale la sheegi ma shuruux kale lasoo qaada ma matnigan wey waa markaan in shaء allah marka bismi اllahi الرaحmaan الرaحiim waa barakaysaan aan laqbadan marinaynaa saasaan uga gudbayna wax naxwaana uga hadli mayno bismi اllaah ilaahay magaciisa ayaan kitaabkan ku bilaabaa allaha aلرaحmaani naxariista caamkaa naxariista oo naxariistiisa gaal iyo muslimba ay wada haystaan abuurista risqiga neecawda nicamka faraha badan wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa allah arraxiimi naxariista khaaskaa naxariista oo muminiinta naxariista khaaska u naxariista naxariistaas ugu horaydo nicmat lislaam waliimaan nicmadaas ilaahay adduunka ku siiyey ayna sabab u noqonaydo nimcadaasu jannada iyo ilaahay raalli ahaanshadiisa subxaana wa tacaala nicmadaas ilaaha naxariista bismi illaahi ilaahay magaciisaan kitaabkan ku bilaaba allah arraxmaani naxariista caamkaa naxariista allah arraxiimi naxariista qaaskaa oo gaarkaa oo muminiinta u gaarkaa naxariista qaala almusanifu musanifku wuxuu yidhi raximahullah anwaacu lkalaami kalaamka nuucyaalkiisa haada haadaa maxaluhaa anwaacu lkalaam laakiin inuusan kutubaha gabal in kugu olinaa dhici karto alkalaam waa baabkii koobaad baab uma samayn laakiin alkalaamu waxaa kitaabka inuu aad u soo gaagaabiyu rabaa alkalaamu waa baabkii koobaad saddex masalouna uga hadlaya baabkaas koobaad saddex masalo bis uga hadlaa kalaam maxaa la yidhaa waa masalada koobaad cimisu u qaybsamaa waa masalada labaad qayb walba calaamadaa lagu yaqaan waa masalada saddexaad intaas bis uga hadla Ah. alaam baabkan meeqo misl uga hadlaa saddex ah. tan koobaad kalaam maxaa la yidhaah tan labaad meequ u qaybsamaa tan saddexaad mid walba calaamadda lagu yaqaan ay alkalaamu kalaam huwa lafdu dhawaaq weeye dhawaaqa leh lafdigaasoo almurakabu oo laysi saaray murakabkaasoo almufiidu wax faa'iidaynaa bilwaطci carabina wax ku faa'iidaynaa ladbadana waxaa la rabaa kelimadda waa icraabaa intaan isku tabartaydu tahay waxaan isku dayaa inaan icraabo markaan laqbaynayo markaa qaabka aan u laqbeeyo hadhow qofka looga rabo qaabkaan u laqbeeyo markaan idha ulama jeedo soomaaligayga qofka laga rabo laakiin macnaha aan sheegaya laga raba soomaaliga xidna macalin kugumaan hooyadaa kugu macalin soomaali adaabaya laakiin waxa lagaa rabaa waa macnaha aan sheegayn hadalkaas ma la fahmo alkalaamu kalaam huwa lafdu waa shay lagu dhawaaqo lafdigaasoo almurakabu laysi saaro murakabkaasoo almufiidu oo wax faa'iideeya bilwadci carabina wax ku faa'iideeya kalaam ayuuna baran kalaam maxaa la yidhaah kalaam waxaa la yidhaahdaa huu yidhi afar qayd wixii laga helo kalaan maxaa la yidhaha afar qayd wixii laga helo ah, qayd waa sifo lagu xirayo sifo gaara ah. wey afar qayd wixii laga helaa la yidhaha kalaan ko macnaha cinda alcarab ah, cinda nuxaad maxaa la yidhaha kalaan cinda nuxaad dad kaleeto wax kale kalaam u yaqaano waa jiraan lakin annaga cinda nuxaadan ka hadlayna waxa nuxaadu ka hadasho oo ay icraabto nuxaadu waxa ay ka hadlaan oo ay raabaan waa maxay kalaam maxaa la yidhahda kalaam waxaa la yidhahda kow sifada koobaad allafdu shay lagu dhawaaqay waa inu ah. lafdi waxaa la yidhahda waa sawd xuruuf xuruuf wata sawd xuruuf ka kooban xuruufta alif wax ka bilaaban jirtay alif oo ya ku dhammaa jirtay sawd dhawaaq ka kooban dhowr xaraf hadda haddaan idhaahdo kataba maxay ka kooban tahay saddex xaraf soo maaha yaktubu yaktubu maxay ka koobantaha afar xaraf alcilmu alcilmu muxuu ka kooban yahay ah, naaficun muxuu ka kooban yahay naaficun khalaas waa kuwaasaa lafdi lafdi waxaa la hadaa dhawaaq dhowr xaraf ka kooban ah, oo xuruuftii alfaxmali ka mida wax alla wixii lagu dhawaaqo xuruuf la akri karo leh xuruuf la hikaabi karo kaasa waxa la idhahdaa lafdi lafdi macnaheedu waa mid lagu dhawaaqo wey bimacnaa malfuudu allafdu marka kalaam ko qaydka koowaad waa inuu shay lagu dhawaaqo wey meeshaas maxaa baxay waxaan lagu dhawaaqin layskuna fahmo wixii aan lagu wixii lagu lagu dhawaaqo aa lagu yidhi soo maaha maxaa baxay waxaan lagu dhawaaqin de waxaan lagu dhawaaqin luqawiyiinta agtooda kalaam waa laga yidhaah ah, ay yidhahdeen wax aan lagu dhawaaqin nuxaadu kalaam uma taqaano waa in lagu dhawaaqaa mal sida sawaabka luqawiyiintuna kalaam uma yaqaaninal sida sawaabka hataa luqawiyiin waxaan lagu dhawaaqin uma yaqaaninal laakiin kutub badanoo naxwa waad ku arkaydaan waxaan lagu dhawaaqin luqawiyiintu kalaam waa u yaqaan waxaan lagu dhawaaqin oo laisku fahmaa waa badan yihi maxaa ka mid ah qoraan kalkitaaba haddii warqad laguu soo qorood akrido hadde dhawaaq meesha ma yaallo waana lislaamay sooma waxaa ka mid a ishaarada ah. waa taaganta markaasaa lagu yidhi ah, waad fahmayda sooma fadhiisa in lagu leey ah, ama waad fadhida markaasaa lagu yidhi waa wax la isku fahmo waa wax la isku fahmo laakiin kalaam lama yidhahdo cinda nuxaaf waxaa ka mid a nusab waxyaalaha oo calaamadaha la taago haddee qofaan weligiis xaafadan imaan dariiqan markuu maraa meesha gurigan aan ku dhex jirno muxuu u fahma inuu yahay masaajid hay muxuu ku arkay minaarada iyo mixraabka soo ma labadaasuu ku garana labadaasuu ku garana nusa baa la yidha calaamadan la taagaad bare ah, waa wax wax lagu fahmo laakiin kalaam maaha ah, kalaam maaha waxaa ka mid a ah, waxa la ihahdaa cuqad suuqa xoolaha ma tag intaasoo hore iyo intaasoo dambaan kaa suuley mana wala hadlo wax lacagana ma sheegin waana laysku fahma dhowr farood unta laabo uu leeyahay intaasoo hore iyo intaasoo dambe aan kaasi waana isku fahmaye waana isku fahmaye laakiin kalaam lama yidhaah cinda alcarab cuqadaa la yidhaha waxaa ka mida ah lisaanulxaal bakeriya biyo ku shubi ama shaah markuu buuxsamo waa ka joojinaya yaa ku yidhi ka jooji xaaladdaad ka fahamto ka jooji xaaladdaa kula hadasho xaaladdaa ku tiri war waa buuxaya ka jooji xaaladdaa kula hadasho lisaanulxaala la yidhaha ama fiiri hadda waa tukanay salaadiiman ka baxana halkaas taag oo dif iyo dandara ka muuqato saas mana hadlin saasunta agga agga ufiirsho iska istaag maxaad samaynaydaa jeefkaad gacantaa gelayda hayaa kula hadlay xaaladiisaa kula hadasha meesha uu taagan yahay waktiga uu taagan yahay duruufta ka muuqata iyo dandarada taasaa ku tiri war waa qof muslimo walaalkaa u dandaraysan oo dhibaata haysa shantaas waa la isku fahmaa kalaamsa lama yidhahda l alkitaaba wاlishaara wاnusab lisaan اlxaal cuqad shantaas waa la isku fahmaa laakiin ma la yidhaahdaa la yidhi kalaam shantoodaas kitaaba alishaara alcuqad nusab iyo lisaan اlxaal marka allafdu maxaa loola jeedaa waa sawt shay lagu dhawaaqo xuruuf la wey wixii aan xuruuf lahayn kale maaha lafdigaasoo almurakabu oo laysi saaray waxaan rabaa lafdigaad lafdigaad ka sifaynay maxaan kalaamka inaad ka sifaydo lafdigaasoo almurakabo laysi saaray murakab waxaa la yidhaha laba kelimoo carabiya wixii layska saaro ama ka badan kelimad carabiya haddaan tusaarayno maalan fiiri alcilmu waa kelimad carabiya naaficun waa kelimad carabiya qaama waa kelimad carabiya muxamadun waa kelimad carabiya kelimad kelimad kelimadu waa lafdiga halka mar lagu dhawaaqo oo macnaha leh lafdi hal mar lagu dhawaaqo oo macno leh waa kelima taasi waa hal kelima murakab waa laba kelimo ugu yaraan ugu yaraan waa laba in laysu saaro alcilmu naaficun cilmigu waa mid wax tara waa murakab maxaa maaa la iska saaray alcilmu iyo naaficun waa kaasaa murakab mxamed lafdiyu ahaa keligiis kelimuu aha qaamana kelimadu ahaa insisaar marka qaama muxamadun muxamedaa istaagay qaama muxamadun waxaan leenaha waa murakab murakab waa khaasa marka murakab maxaan leenahay laba kelimo ama ka badan wixii la yska saaraa la yidhahda ah, murakab maxaa la yidhaahdaa laba kelimo ama ka badan wixii la yska saaro laba kelimo ba la iska saar alcilmu naaficun qaama muxamadun murakabkaasoo almufiidu wax faa'iidayna dhe murakabka haddana qayd kalaa laga sifay waa inuu wax faa'iidayna mufiid waxaa la yidhaha hadal qofka hadlaa markuu ku hadlo wax laga faa'iidaysana oo hadalka halkaas lagu joojin karo waa in inta wax laga faa'iidaysto meeshaas lagu joojin karo khalaas mufiid saasaa la yidhaha maalan ardaya wuxuu yidhi idaa xadara اlstaadu akt sakata talaamiid uu yidhi ah, amase ansata talaamiid uu yidhi idaa xadara اlstaadu haddii macallinku yimaado ansata atalaamiidu ardadu waa aamusayaanoo waa dhegaysanaya so war la fahmi karo ma oo warka lagu jooji karo ah, ilaa ardagaas hadla qofkaas warkaas ku hadlay waxbaan ka faa'iidaysanay halkaas hadduu ku joojiyo warka meesha meel lagu joojin karo wa ah, idaa xadara alustaadu anfata talaamiid uu yidhi laakiin fiiri hadduu yidhaahdo idaa xadara alustaad haddii macalinku yimaad uu halkaas ma lagu joojin karaa warka ma lagu joojin karo maxaa yele waxba lagama faa'iideyn ah, hadda fiiri hadduu halkaas ku joojiyo oo u yidhaahdo idaa xadara alustaadu haddii macallinku yimaad uu waaa leeyahay maxaa dhacaya hadduu yimaado ah, warkaadi waxba kama anaan faaidin ad leedahay warka dhammayska hadduu yimaado maxaa imaanaya marka mufiid waxaa la yidhaahdaa waa war marka qofku ku hadlo wax laga faa'iidayo oo hadalka halkaas lagu haki karo sidaasaa la yidhahdaa waxaa baxay marka wixii aan mufiid ahayn ah, wixii aan mufiid ahayn oo aan waxba laga faa'iidayn oon warka lagu joojin karin bilwaci carabina wax ku faa'iideeyo bilwaci laba macnay leedahay arabi carabi waa in wax ku faa'iideeyo maxaa baxay soomaali hadduu wax ku faa'iideeyo qof soomaaliya wuxuu yidhi macallinku hadduu yimaado ardadu waa aamusaya de waa war faa'iide le sooma warkaas laakiin haddana kalaam lama yidhaha maxaa yeelay maaha carabi carabi maaha dee waa soomaali ama luga kalu ku yidhi bilwaci carabi waa in wax ku faa'iideeya waxaa kaloo lagu fasiraa bilwadci qasad qasadna waa lagu fasiraa qasad maxaa baxay qasad waxa la hadal qofku ku talagalay inuu ku hadlo idaa xadara اlustaadu ansata talaamiidu uu yidhi waa hadal u qastay maxaa baxay kalaamu saahi wالnaa'im wاlmajnuuni wasabiyi غayri اlmutamayiz waxaa baxay hadalkii qofkii iska saawi carabka uga dhacay ama qof hurdaye ah. qof iska hurdaye shalay galada naxwe soo rogaysa caaw hurdaa markaasuu markuu isgadinaayo yhi idaa cadara alustaadu ansata talaamiidu kalaam maahana laleeya kalaam maaha ah. maxaa uma qasin ah. waa canjalad uu ku soo celiyey riyadu moogta waa saddexa le waa saddex riyadu xadiis saxiixa ku yimid waa saddex mid ka midu nabig wuxuu leeyay sala allahu alay slm waa wax qofka ku mashquulsanaa maskaxdiisu oo marka qofku sexdo uu ku soo ceshana ah, midna shaydaana ka yimaado qofka ku argagixina midna xag rabbii ka timaada waa bishaaro waa saddexdaas riyadu marka cashar ku ceshi qofku iska hordayey ah, hadalkiisa waxba macno ma ah, fiqigi maanta onan akrisanayey anti daaliqu si <coughs> u lahaa uu seexdo nin maxaas u lahaa markuu isrogaayo yidhi anti daaliqu ma ka furan taxaas ma ka furna maaa mada hadlina le kalaam maaha waxaan qof iska hurdayo wey oo qar wey kalaamba maahanba kalaamba kuma hadlina ninkaan maba hadlina le kalaam maaha waaas ma ahan kalaam markaa qasadaan rabaa markaa bilwadci maxaan ku fasinay carabi iyo qasad haddeeraan haynaa marka kalaamkii afar shay wixii laga helaa kalaama allafdu waa in laga helaa dhawaaq xuruuf lagu dhawaaqay o almurakabu waa in laysi saaro laba kelima ama ka badan layska saaray labo almufiidu waa inuu wax faa'iideeyaa saddex bilwadci carabi ama qasad waa inu wax ku faa'ideeya afartaas wixii laga helo waa afartaas haddii wax laga helo lafdigan laga helo waxa laleeya waa waa kalaam aa oh. waa kalaam aa waxaan leenaha marka alcilmu naaficun alcilmu cilmigu naaficun waa mid wax tara alcilmu naaficun waa kalaam marka misaalkii wey kalaam waa kalaam maxaa yeelay horta kow lafdi waa tahayo xuruufay koobsatay soo maaha alcilmu naaficun xuruuf badanayba koobsatay murakabna waatoo laba kelima waaba iska saaranta oo alcilmu iyo naaficuna iska saaranta mufiidna waatoo maxaan ka faa'iidaysanay cilmigu inuu wax taro carabina waa tahay waa u iri khalaas marka waxaan leenahay waa kalaam marka allafdu haddii la yidhi maxaa ku baxay oon kalaam ahayn shan shay alkitaabaةu wاlishaaraةu wاlcuqad wاnusab walisaan اlxaq almurakab aa la yidhi maxaa baxay oo aan kalaam ahayn mufrad waxaa la yidhi alcilmu kaliya ama naaficun kaliya ama muxamadun ama masjidun almasjidu aad tii waxaa lagu leeya kalaam maa maxaa yeelay waa mufrad murakab maa wuxuu inu murakab yahaa la almufiidu markii la yidhi maxaa baxay murakab aan mufiid ahayn murakab aan mufiid ahayn idaa xadara alustaadu macallinku hadduu yimaad al idaa xadara halkaasaa lagu joojiyey idaa xadara ustaadu macallinku hadduu yimaad idaa xadara ustaadu lafdina waa too waa xuruuf dhawaaq xuruuf koobsaday murakabna waa too idaa iyo xadara iyo ustaad saddexa iska saaran murakab waat laakiin maxaysan ahayn mufiid haba lagama faa'iidin sidaas darteed kalaama Ah, alaam ma haddaan soomaali ku ihahdo haddii macalinku yimaado ardadu waa aamusayaama iyaduna kalaam maha maxaa dhacay ee carabi maha mid hurdaya hadduu yidhahdo alcilmu naaficuna kalaam ma ala qasad ma marka waxaan leenahay kalaam waa barani marka kalaam waxa la hahda wx afartaas laga helo waa ka soconaynaa marka wa aqsaamuhu kalaamka qaybihiisa alaaatun saddex wey aqsaamta kalaamku waa saddex kalaam waa baranay maxaa la yidhahdaa waxaan gelaynaa qaybaha u qaybsamo wa aqsaamuhu kalaamka aqsaamtiisu alaaatun waa saddex saddex weeye kalaamka aqsaamtiisu ismun ism wa ficlun fal wa xarfun xaraf xarafkoo jaa'a yimid limacnan liajli macna macna dartiis u yimid alaam meequu qaybsamaa saddex u qaybsamaa ismun ism macnaheedu waa magac maxaa la idhahdaa ism maa dalla calaa musama waa wixii marka lagu dhawaaqo kutusa shay la magacaabayo waxaan idhi almasjidu magacaas muxuuna tusaa daatadan ahanta naga kor oo dhinac walba naga xigta oo ku hoos jiro soo maa almasjidu waxaan idhi caliyun qofuna tusi soo maa waxaan idhi alqalamu qalam daata soona tusi ma waxaa nidhi alkitaabu waxaa la yidhahdaa ism maxaa la yidhahdaa maa dalla calaa musama waa wax ku tusa daato la magacaabayo ama macno la magacaabayo shay la magacaabayo wixii ku tusa wey shay la magacaaba shaygaasu macnona waa noqon karaa daatana waa noqon karaa shay la magacaabayo maa dalla calaa musama sidaasaa la yidhahdaa ism ism alqalamu iska dheh dilgura miaali alkitaabu iska dheh adigoo isku miaali magacaaga isku sheeg ah, marka lagu raa ism sheeg ila magacaagu aduu kutusaay soo ma ogid ah, kaas waa ism toban xabo ugu yaraan waa inaad ka keenta ah, toban toban shay oo kala duwan rajulun dhe nin soo tusi maa magacaas lafdigaas imra'atun kutusi maa wax dhacay isagu ee daata ama macno shay la magacaabayo bisu kutusaa shay magaciis wey ism soo ma jeedid rajulun imraatun jamalun rati fiiri ardun dhul samaaun fiiri cir waa shay magaciis is marka la yihahdo cilmu fiiri alcilmu hadda waa magac maxaa yeelay oqoontaas magaceedi waay oqoonta magaceedi waay soo maa ism waa kaasa waa ficilun ficil waa fal waa samayn ficil waa fal waa wax samayn waa in wa wax hadda ka hor la sameeyey ama hadeer la samaynayo ama hadda kadib la samaynayo ficil waa waa fal ama samayn fiili waxaa lagu yidhi kataba hadda ka hor uu wax qoray katabadu ficil uu sameeyey qofku wey waa ficil uu sameeyey hadda ka hor wax qoray ama waxaa la idhi yaktubu alana hadduu qora qoraalka hadduuga wadaado waa ficil ama waxaa lagu yidhi uktub hadda kadib qor hadda kadibuu qoraalka samayna icil ficil waa maxay waa fal ama wax samayn wey wax samayntaas hadda ka horay dhacda ama haddayba socotaa ama hadda kadibay dhacaysa saddexdaasna wey ficilku saddexdaas wey ficilku isimka laftirkiisu waa saddex iska qabto waa saddexdaas ah, isim daahira isim mudmara isim mubhama intaas ii hay aduga isimku meequu qaybsamaa saddex isim daahira isim mudmara isim mubhama marka hadda waxaan ogaanay isim waxaa la yidhahda isim waa magac ficilna waa fal iyo samayn isim meequu qaybsamaa saddex isim daahira isim mudmara isim mubhama ficilkuna saddex u qaybsamaa hadda ka hor wax la wax la sameeyey waa maadi hadda wax samayntii la wado waa mudaaric hadda kadib wax la dalba in la sameeyo waa amar ficilkuna meequu u qaybsamaa saddex maxuu u qaybsamaa ficilku saddex maadi waa wax tegey hadda koraa la sameeyey kataba waa qoray mudaaric haddeeraaba la wadaa waa tusaale yaktubu hadduu qoraa iyo amar hadda kadib aa la dalba in la qoro in la sameeyo hadda kadib ogtu qoro ism iyo ficlna waa ka gudbi wa xarfun xaraf xaraf xarafkaasoo jaa yimid limacna macno dartiisa fiiri isimka kuma dhihin ismun jaa limacna ficilkana kuma uusan dhihin ficlun jaa limacna laakiin xarafka waxuu ku yidhi xarfun jaa limacna u leeyahy wuxuu leeyahay xuruufta laba mid waxaa la idhaha xuruuf ulmadaani waa xuruufta kelmadda carabiga laga dhiso kelmad carabiga markaad rabto inaad samaydo xuruufta sida buluketiga markaad guri la dhisayso dhowr xabo buluketi inta lays saaro guri noqon ma markaad kelimad carabiga dhisaydo xuruuftii sideed iyo labaatanka aheed oo alifxuma leh aa dhowr xaraf laga soo qaataa la issaara markaasay kelimad carabiya noqon fiir haddee alcilmu alxilmu afar xarafaa laga soo qaatay soo ma jeedin markaasay kelimad macnale noqoto muxamadun ah, afar xarafa inta xurufta laga soo qaata lagu dhawaaqay kelimad macnale noqoto xuruufta noocaasa xurufulmabaaniya la yidhahda taas isimkana waa ka dhisan yahay ficilkuna waa ka dhisan yahay xarafka macnahana waa ka dhisan yahay marka jaalimacna wuxuu ugu daraa waa xaraf gaar ah maahan xuruuftaas oo xuruufulmabaaniga ah ee waa xuruuf la yidhaha xuruufulmacaani ah xarafkiya laba u qaybsama xuruufu lmabaani iyo xuruufu lmacaani midka marka halkan looga hadla waa kee xuruufu lmacaani waa xuruufta macnaha leh oo isku xirta asmaada iyo afcaasha iyo isku xirta asmaada iyo afcaasha macnahooda isku xirta xuruufu lmacaani yaa laidhaha jaa'a limacnan muxuu u yidhi wuxuu u yidhi xuruufta laba u qaybsanta xuruufu lmabaani xuruufu lmacaani marka kalaamka qayb ka mida kaa ah, ah ah xuruuftu meeqay u qaybsantaa labo xuruufulmacaani iyo xuruufulmabaani marka kalaamka midkee qayb ka mida ah xuruufulmacaani ah. waxaad leedahay min albeyt dahabtu waa tegey min albeyti gurigan ka tegey hadda dahabtu waa ficil iyo faacil dahaba waa ficil waa tegey hadda ka horaan sameeyey falkan tegidda albaytna waa ism maxaa yeelay daatadan magaceedii wey yaa isku xidhay oo tegidda aad tagtay gurigan inay ka bilaabatay yaana tusay mintaanaana tusay fiiri dahabtu waa tegey min albayti gurigan ka tegey haddii minta meesha laga saaro la garama meela socodka ka bilowda marka mintaan maxay noqotay waa xaraf oo min xuruuf ilmacaani waa xaraf macna tusa waxaan leenaha marka meequu u qaybsamay kalaamkii wuxuu u qaybsamay saddex isim isim oo ah maa dalla calaa musaman wixii ku tusa shay la magacaabayo waa magac meequuna u qaybsamay isimku saddex isim daahira isim mudmara isim mubhama iyo ficil ficilna meequu u qaybsamay saddex ficil maadi ah ficil mubaaric ah ficil amar xarafkii meequu u qaybsamay labo xuruuf اlmabaani xuruuf اlmacaani qayb ka mid a kalaamka yaa ah xuruuf اlmacaani miisaal xaan uga dhignay xaraf isku xiraya asmaa iyo afcaal macnaheed dahabtu min albeyt halkaasaan ku joojayna maanta waa bilaawo waa yaryaraysanayna wallahu subxaana wa taعala aclam salى اllah وsلم وbaarك عalى nabiyina mxamed